alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وsaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii buluq اlmaraam min adilati اlaxkaam lilxaafid ibn xajar alcasqalaaniy raximah اllah kitaab lbuyuuc ayaan joognay qaala alxaafidu raximah اllah wacan daawuusin can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaal wacan can daawuusin waxaa laga wariyey daawuus ibnu kaysaan alyamaani raximahu llah can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaal ibnu cabaas ka warina qaala waxau yidhi ibnu cabbaas qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalam rasuulku waxau yidhi laa talaqaw rukbaana safarka kor ha aan la kulminina oo ha ka horteginina magaalada bannaankeeda ha ugu horteginina walaa yabiicu yaanu uma gado yacnii yuusan u gedin waay xaadirun mid joogo oo magaalada degan libaadin mid ree reebaadiye ayuusan wax u gedin qultu waxaan idhi buu yidhi daawuus libni cabaas cabdullahi bni cabbaas aan ku idhi maa qowluhu qowlka nebiga muxuu yahay walaa yabiicu xaadirun libaadin qaala waxau yidhi laa yakuunu lahu u ahaan maayo yacnii yuusan u ahaanin simsaaran dallaal dalaal yuusan u ahaan simsaar waa dalaalka midka annaga dhahna mutafaqun calayhi bukhaari muslim baa xadiidka soo saareen walafdu lilbukhaariyi lafdigana bukhaari ayaa iskale nacam xadiidkan labo nooc oo waxyaabaha la reebay oo buyuucda kamida ayuu ka hadlaya labadan nooc ee la reebayna waxyaabaha manhige buyuucda kamida layska reebay shayna waxaan nidhi waa wax u noqonaayo caqadka daatadiisa u noqonaayo wixii nahyigii u laabto daatada caqdiga oo maslaxadii caqdiga laga lahaay iyo hamaradii caqdiga laga lahaay iyo wixii u laabanayo nahyigii u laabto waa nahyi fasaad keenayo beecaas beecaas dii wax lagu kala gatana beec oo manhi ah nahyina daatada uma laabanayo daatadii caqdiga iyo shuqul kuma lahane nahyi un la xiriiro waxa weeyaan un caqdiga si kale ula xiriiro kaas marka waxaa niri waa lagu dambaabaa maadaama shay nebigu reebe lagu tacaamulaayo laakiin nah beeci beec faasida ma noqonayo beec faasid a noqon maayo waa meesha marka laga dhaho yasixu lbaycu beeca waa ansaxayaa khiyaarna waa sugnaana hadhow marka beeci waa ansaxayaa ninkii wax saas wax looga gadayna hadhow waa soo celi karaa wixii ikhtiyaar u leeya laakiin haddii marka ikhtiyaarkii ou isagu sidii ku raboodo inuu wax ku gato khalaas beecaas waa beec baatil ah la soo celiyo la dhihi maayo sida beeca ribadoo kale ma ah lamid ma ah saa darteed marka nahyigaa labadaas loo kala qaadaa labada nooc oo halkan lagu sheegi doono waa laba nooc oo aan daatadii beeca u laabanaynin saa darteed labadan beec haddii wax lagu kala gato waxaa weeyaan beecii waa ansaxayaa waana qofkii sameeyeyna ee qasad u sameeyna oo ku dambaabay ninkii saas wax looga gatayna ikhtiyaaruu leeyahay khiyaar uu leeyahay hadduu rabo waxuu dhihi karaa lacagtaada hoo laagt lacagtaadi hoo ee badeecadeeda iisoo celi ikhtiyaaruu uu leeyahay marka qaybta koowaad laa talaqaw rukbaan buu yihi nabiga sal ly slam hala yani safarka hala kulminina safarka hala kulminina waxaa laga wadaa dadka badeecada soo wato magaalada banaankeeda ha kula kulminina yani suuqyada intaan la soo gaarin dadku intaysan suuqa soo gaarin oo badeecadii qiimaheedii aysan kala ogaanin inaad banaanka kula kulantaan ood wax kasoo gadataan idinka suuqa keentaan saas ha yeelinina sababta marka tan yaa loo danaynaa marka ninka badeecadootaa loo danayna sababtoo ah haddii la yidhaahdo ninka intuusan magaalada soo gelin haddii inta laga hortaga la yidhaha shaygaan intaasuu ku fadhiya anaa ogi intaas iga sii hoo saa wax lagu kala gato ninkii magaalada uu soo galo wuxuu arkaa in la khayaanay badeecadiiba suuq inaysan ka jooginba intii laga siiyey isaga saa darteed sharcigu wuxuu u danaynayaa ninka badeecada wata markaan baaicaa loo danaynaya hadday dhacdo marka saas oo nin saas wax looga gato magaalada banaankeeda wax looga soo gato markau suuqa yimaadana arko in beecii lagu khayaanay khiyaar uu leeyahay marka ninkii ka gatay inuu hadduu suuqa ku arko uu yidhaha isii xoolaheeda lacagtaadina ho mana diidi karo ninkan kanna ma diidi karo sababta waxa weeye nahyi buu ku dhacay wax laga reebo sharciga ka reebo buu ku dhacay haddii laakiin uu yidhaahdo anu waa ku qabaa sideeda khalaas beeci waa ansaxaa ninkan yani beeca waa ansaxa maxaa ka ratib maaya waxaa ka ratib maaya ninkii alaabta soo gatay milkigiisay alaabta soo gelayo laakiin haddii lagu yidhaha beecaan ma ansixin qaab uu wax ku milkin karaaba maba jirtaba ninkan kale saa marka u ogaada meeshaan markaa meesha qaybta hore laa talaqaw rukbaan imaamu lbukhaari ase wuxuu jasmiyey baaca inuu marduud yahay oo markau baabaysanaya wuxuu yidhi baabu nahyi can talaqi rukbaan wa ana baycahu marduudun wa baycahu marduudun liana saaxibahu caasin aatimun xaala ninkii saas wax ku gato waa caasi yidhi waana aatimun laakiin kownuu oo caasi yahay baaci inuu marduud yahay ka ratibmi mayso masalada laguma raacay imaamu lbukhaari eh, idaa kaana bihi caaliman hadduu yahay markaasuu sii wada ceri wahuwa khidaacun wahuwa khidaacun fi lbayci walkhidaacuna laa yajuusi khayaano beec laysku khayaanayo khayaanaduna ma banaaniyo ibnu xajar wuxuu yihi alqowlu bibutlaani lbayci qowlu bacdi lmaalikiyati walxanaabila beecan inuu baatil yahay waa bacdu lmaalikiya bacdu lxanaabila ayaa qabaan musanifka xukunka uu saarayna ee ah waana albayca marduudun ou yirina wuxuu ku dhisan yahay qaacidadii ahayd annahyu yaqtadi lfasaad laakiin sida raajixa nahyiga in la kala qaybiya waay nahyigu hadduu shayga daatadiisa u laabanayona fasaaduu keena hadduusa u laabanayninna ma keenayo waa garateen soo maa waa masaladan waxaa ku salaysan cibaadaadka laftirkooda waa ku salaysan tahay haddii qofka uu ku dukado guri bililiqaa ah, hadduu ku dukado salaaddii ma ka ansaxaysaa culamaa waxay leeyiin saxati salaatu salaadii waa ansaxday wacasaa ninkaanuna waa caasiyey xanaabiladan waxay leeyiin maya salaaduna waa baatil ninkaanna waa xaaskiis sababta waa maxay nahyigan oo layska reebay qof inuu guri billiqaa u dego salaaduu kusoo dhexgalaayay leeyahay soo kusoo dhexgalaaya leeyahy waxay yidhahdeen ninkaan markuu salaada dukanaa meeluu buuxinayo qasab waxaa inuu meel ku dukado ou meel buuxiyo marka meeshaan uu ku dhaqdhaqaaqayo u buuxinayo ma isagaa iska lahayd saa darteed jiha munfaka ma ahan dhen ma ansaxayso salaadiisa oo min waxaa ku salaysan masaladan sidoo kale qofka mara booli ah hadduu ku dukada salaad maka ansaxay jumhuur culamaa saxatu salaatu ilayn casaa maxaa yeele daliiliqadana waa nahyi gooni a ah wa salaada laakiin daatadeeda nahyi uma ahna ilayn waa masalada ugu dhibka badan in la tasawuro aljiha almunfaka markii casharkii horena waa ku sheegay laakiin markaan niraano matalan mara najaas qofka hadduu ku dukada kama ansaxaysa la dhahaa salaada sababtoo ah najaasta nahyiga kusoo arooray salaaday u laabanaysa soo salaad laftirkeeday u laabanaysa saa darteed marka waa kala duwan yihiin masaaishan marka iska jira ku khaldamay fuqahadu marka ay dhahayaan salaada waa ansaxe qofkiina waa dembaaba adiga hala yaabin saxati salaatu wacasaab qabuulkaasna lamida mararka qaar waxaa leey lama aqbalo qof hebel salaadiisa haddana salaaddii waa ansaxe baa lagu leeyahay matalan nin khamre cabay afartan maalmood salaadiisa lama aqbalayo riwaayadka qaar waxay leeyiin ninkii nin khamre cabay ku sakhraamay afartan maalmood salaadiisa lama aqbalayo yani ma waxaa laga wadaa salaada sida qof weyse ka tegoo kale mia ma aha salaada hadow dukado waa laga rabaa salaada sa inuu dukado waay laakiin thamara male salaadiisa qabuulkan bimacna sixa muraadif lama aha alcabd laabq addoonka dhuuntay salaadda uu dukanaayo salaad oo ma laga aqbalaya leey you tukanin maa la ohanaa marka la ohan maayo hadduu tukada maxaa leey saxa u shuruud iyo arkaantii la yimaado saxad salaatuhu waxasaa saas laakiin kawaran hadduu bahaaro la-aan tukado wayse la-aan uu tukado salaaddii ma ansaxayso laa yaqbal llahu salaata muxditin eh, salaata rajulin idaa axdata xataa yatawada qof ilaahay salaadiisa ma aqbalaayo hadduu xadao ilaa inuu weysaysta maahan laa yaqbal llahu salaata xaa'idin ilaa bikhimaarin kuwan maxaa laleeyahy marka ma ansaxaysaa laga wadaa kuwan sababto a ah, in cawrada la asturtaa in cawrada la feyto fi salaati nahyi salaada taabanay beecuna saasoo kale oo lamid yahay marka halkan marka mas'alada baa lagu haystaa wuxuu leeyahy xukmu lmusanifi mabniyun al al al annahyu yaqtadi lfasaada ku dhisan yahay laakiin kan waa haddii nahyiga oo u laabanaya ilaa nafsi lcaqdi waay wixii lamida halkaana marka u laaban maayo ibnu xajar saas oo kale u sheegay marka waay jiska afaraad afar boqol soddon iyo toddoba imaamu shaaficina wuxuu ku tegay baacina waa ansaxa laakiin waxa uu yidhi qofkana waa caasina taasaana raajix waxaana u daliila de ruju inuu arrinka baacid oo ansaxay waxaa u daliila xadiidk xadiidka muslim ku sugan oo uu yihi sala allahu alayh ali wasalam laa talaqaw ljalaba waaba keenaya saahba keenaya laa mid riwaayad soo socota w laa talaqaw ljalaba safarka dadka wax keensanaya magaalada wax keenayo ha la kulminina banaanka ha kula kulminina faman talaqaahu qofkii la kulmo fashturiya eh, minhu ee wax laga iibsada marka faidaa ataa sayiduhu suuqa fahuwa huwa bilkhiyaar ninkii wax laga iibsaday marka hadduu suuqa yimaado khiyaar uu leeyay mar badeecadeydii isii hoo lacagtaada udhigay maxaa laga fahmaya marka meeshaan mar haddii khiyaar la siiyo isaga beeci inuu ansaxay baa laga garanaa soo maa ilaa khiyaar beec ansaxay buu khiyaar ku imaada ma ogtahay halkan marka waxaa kugu jirto haddii asaga ou doorto inuu beeca fuliyo ou socodsiiyo ee uusan soo ceshanin lacagtiisa hadduu doono arrintii waa tamaam soo idan sax baycu marka ma fahamteen marka nuqtadaas xadiidkan labaadee min xadiidka abirer soo socdo nuqtada oo u qorayna saas ibnu xajar buluqulmaraamka wuxuu ugu qoray xadiidka abi hureyre soo socdo waxaa inuu kan hore nahyigaani in uu keenayo beeci asoo ansaxaayo beec inuu ansaxayo inuu kutusoo rabaa nacam marka saas darteed xadiidkan dambe u keenay ee isagu qofkii wax laga gatay khiyaarka siinayo mar haddii khiyaar la siiyey hadduu rabana waa fuli karaa hadduu rabana waa cesho karaa waay khiyaarka lagu sheegayo hadduu socodsiiyo marka uu iska dhaafo ninkii sidaas wax uga soo gatay in beeci oo ansaxayso meeshaas ma kaaga cadda marka idan marka qowlka bukhaari waxaad moodaa inuu laga raajixsana qowlka uu bukhaari ku tegay iyo qowlka ay ku tageen bacd almalikiya iyo bacd xanaabila waa laga raajasa idan maxaan dhahayna marka beeci waa ansaxayaa laakiin qofkiis wuxuu ku dhaqmay khiyaano ku dhaqmay waana caasi bukhaari wa ana albayca marduudun yidhi beec waaba marduudu yidhi mar walba beec marduud ma ansaxayo yidhi beec waa ansaxayu leeyahay laakiin maca alcisyaan inuu ansaxayana de khiyaarka qofkan la siiya daliil xadiidka soo socdo muslim ayaa udaliil weligaas kitaab waxaa ula socotaa labada xadiis isku dhigaa tikraar ma aha marar badanna waa sheegnay kitaabkan in axaadiis lagu soo celceliyo qasadkiisaba maba ah kitaab mukhtasar ah. ayb markaan marka iska fiiri waxaa loo danaynaa qofkii wax laga iibsanayo dadka reebaadiyaha ah dadka aan magaalada deganayn ninaa maalan reebaadiya subag iyo xoolow keensana marka waxaa weyaan magaalada dii looga hortaga banaanka ee la yidhaha subag magaalada intaanu ka jooga warhoo iska laaba waa la khiyaana sooma marka khiyaana ku jirta sharcigu marka ma ogola ninkii xoolaha lahaa ee badeecada lahaa dee loo ixsaanfalay walaa yabiicu xaadirun halkan marka waa khabarun bimacna nahyi qof magaalo joogo yowsan ugadin way uma gado bimacnaa yaan u gedin libaadin mid ree baadiya tanna marka yaa loo danayna dadkii magaalada joogay ee wax gadanaya markaan loo danayna nin reeba nin eh, reer magaala reer baadiya wax ugadinayo sababta waa maxay ninka reebaadiya asaga dhantiisa waa yartahay waa gaaban tahay subaga iyo caanaha iyo markau magaalada keensado wuxuu rabaa inuu wax yar inta isla markiiba gataba galabtii oo sakor iyo wax ku gato rabaa iyo caleen iyo sii gatou sii baxo iyay dan u tahay marka reebaadihiina danay u tahay dadkii magaalada joogay subaga u baahnaa ama ganacsatada ama dadkii caadiga ee subaga u baahnaana danay u tahay soo maa markaan marka waxaa loo danaynaa dadka wax iibsanaayo daaya waxaa loo danaynaa ninka badeecada wato haddana ninka xiibsanaya loo danaynay haddii laakiin ninkii reebaadiyaa la yidhaha keen badeecadaad inta dhigo anaa kuu gadaayo tartiib tartiib iska baxa adiga de dadkii baa marka qaali ay ku noqonaya marka subagii iyo xoolihii dadkii qaali ay ku noqonayan soo ma lama rabo marka midaasu sharcigu diida maa sharciga haska akrisanin adiga axaadiista ilaa inaad fahamtid marka xikmada iyo waxa sharcigu shaaricu cadaalada ugu jideynayo arrintaa inaad fahamto walaa yabiicu xaadirun yaanu gadan libaadin mas'aladana marka culamada qaar waxay leeyihiin ma banaan tahay haddaad aragtay ninkii reebaadiyahoo la dhacaayo oo masalan beec aad qiimo aada u yar wax looga iibsanayo illa isagoo wax ma kala yaqaan moogtahay adigina reer magaala tahay warniyahow beecaanu saan ma ahani saas u gado ma dhihi kartaa ama adoo nusxi ka wado war alaabta ii dhiibanim anaa kuu gadaayo ad wax gadid sidii loo gato ma taqaanidi arrintaa iyadaa adoo nusxi ka wado oon jiro ka qaadanaynin lacag ka qaadanaynin ma banaan mase ma banaana culamada isku khilaafay binaan calaa dalika marka wuxuu u keenay riwaayadan qultu libni cabaas ibni cabaas waxaan ku yidhi maa qawluhu walaa yabiicu xaadirun libaadin qaala laa yaquulu lahu simsaaran dalaal uma noqonayo dalaalkuna waxaa la ogyahay xoogaay ka helaa soo maa keen aan kuugado lacagna waa ka qaadanaa soo maa haddaan lacag laga qaadanaynin marka oo isaga loo naseexeyna in loo geli karaa meeshaas culamada qaar ay ka qaateen fahamteen marka laakiin sida raajixa masalada waxay tahay inaan xataa adoon lacag ka qaadanaynin inaad u gada ma banaana nusxigana waa la yaqaanaayo u naseexay adiga laakiin anaa kuu gadaa habeen oo waxaa tiraa warniyow shaygaan oo kale intaan lama siisto zamankan intaan intaanaa la siiyaa aniga saasaan kugu naseexeeya ubilah tawfiiq nusxigiina marka waa la imaan kartaa adoo nusrigiina la yimid suuradii nebiga ou reebeen aan ku dhicin aad samayn kartaa sida nabadgelyada badanna saas agaa marka macnahaas ayada marka meesha ku jiro imaam albukhaarina marka isaga waa sheega oo riwaaya marka waa baabkan markau baabaysto wuxuu leeyahay waida stansaxa arajulu falyansax lahu waida stunsixa falyansax saas oo kale haddii naseexo la weydiiyo ha naseexeey oo leeyahay oo qofka hau khayr miiro daacadnimo ula taliyo lakin daacadnimo ula talinta waa kas marka saddex mas qowl unbaa ku jirta inaan loo gedi karinba ama lacag ka qaada ama ha ka qaadanin waana sida raajixa in loo gadi karo haddaan lacag laga qaadanayni dalaal adig aadan ahayn soma eh, iyo markaad in marka eh, hadaad dalaal u tahayna de nahyigii baa markaas ku dhacaysa ood lacag ka qaadanayso walaa yabiicu xaadirun riwaaya marka waxay dhahay iyada walaa yabiicu xaadirun libaadin dadka iska daaya ilaahay baa isku irsaaqaya qaarkood qaarka kaleo ku irsaaqaya idinka dhuunta ha ku dhegina dadka haddaad tiraa badeecadan inta ii dhig anaa kuu gadaayo dadkii baa dhuunta lagu dhagaa soomaaliya sicir barara dhacay lama rabo marka midda hore marka dadka soomaalida ku dhaqmaan talaqaw laa talaqaw rukbaan dadka inta la baxo banaanka inta loogu taga lala soo heshiiye oo badeecada ayagoo war u haynin suuqa inta lagu gado iyo inta laga soo qaado gaadleeyaa layiraa dadka noocaas oo kale saas maa gaadleeyaa layiraa dadkii marka waa gaadayaan dad aan waxba ogeynay khiyaana gaadayan wixii meel cidla halkee marka u halkee marka u waxa ah eh, meesha lagu xadeey kara waa maxay yani qofka hadduu mar suuqa meesha ugu horeysaba uu soo galo haddii wax laga gato nasiibkiisa baabkan kuma dhacayo laa talaqaw rugba nahyigan nebiga goormaad ku dhacay adiga meelaan suuq ahayn haddaa wax uga soo gadato way laakiin fi suuqi haddaa wax uga soo gadato khalaas ma aadan ku dhicin nahyigan taa iyada marka waa kaas xaggaasaa laga fiirina muttafaqun caleyh xadiis bukhaari muslim baa soo saareen oo lafdu lilbukhaariyi wacan abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala waxau yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama rasuulka waxau yidhi laa talaqaw ljalaba safareyda aljalab waxaa wey dadka wax soo jiidanayo badeecada keenayo oo intay baxaan badeecada soo qaadayo keenayo ha la kulminina faman tuluqiya qofkii lala kulmay qofkii asoo badeeca wata lala kulmay suuqa meelaan ahayn lagula kulmay magaalada walow ha ahaataba haday doonta dhexdeeda meelaan suuqa suuqan bakaaraha meeshu ka bilowda waa la yaqaana ninkii soo soo wato lagula kulmay meelaha suuqa meelaan ahayn lagula kulmay banaankaasi ee layiri afgooye ama ha ahaato ama magaalada dhexdeeda ha noqoto suuq meelaan ahayn hadii isagoo suuqa soo gaarin qofkii lagula kulmo fashturiya minhu laga iibsada marka laga iibsado fa idaa ataa sayiduhu ninkii xoolaha iska lahaa maalijii hadduu yimaado asuuqa suuqii haddii uu yimaado fahuwa isagu bilkhiyaari khiyaar buu leeyahay oo khiyaar baa usugnaaday qofka isaga ah suuqibuu yimid in la khiyaanayo arka war sii xoolaheydi lacagtaada hor khiyaar uu leeyahy saasuu dhahay rawaahu muslimun muslim baa weriyey xadiidkan marka maxaa loo keenay inuu beecii hore haddii saa wax looga gato iskiisa u ansaxa laakiin mucallaq waayo khiyaarku mucallaq kiisa ninkii iska lahay waa cesho karaa hadduu doonana waa iska dayi karaa hadduu iska daayana sidaasuu beeci ku ansaxana wa canhu waxaa laga wariyey isla abi hurayra qaala wuxuu yihi nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu reebay an yabiica xaadirun mid reer magaala inuu u iibiyo libaadin nin reebaadiya inuu wax u gado walaa tanaajashuu ha isfallisinina najshiguna najashna waa soo sheegnay casharka hore uga soo hadalnay walaa yabiicu rajulu ninku ma gado yacnii yousan gadin calaa beyci akhiihi walaalkiis beeciisa korkiisa yowsan wax ku gadin suuraddan marka albeycu calaa beyci akhiihi waxaa weeyaan laba nin oo wax kala gadanaysu arkaa markaasoo ninkii wax gatay buu leeyahay beecan iska fasax lacagtaadii soo ceshay anaa qiimo ka yar kaa siina albeycu calaa beyci akhiihi ma banaan nin wax soo gatay u arkaa oo weli khiyaar leh saddex beri khiyaar oo kale mid anan leeyahy ninkaan ama eh, meesha uga gatowba joogaa waa u iljebiyey af uusan fahmaynin ninka kale iskula wada hadleen waa dhacdaa intaas bancan ay war ninkan badeecadan u celi badeecadiisa iska sii lacagtaada ka qaado anaa lacag rakiisa kaa siina ay marka in afkii af ou ninkaas kale aqooninay ku wada hadlayan ama waa u iljebinaa amaba markau kasoo gato isagoo weli khiyaar leh oo uu ogyahay ina in labadooda labadan nin wax kala gato in khiyaar uu ka dhexeeyo ayuu wuxuu le iska fasax beecan anaa qiimo kaayarkaas ma banaano ma walaa yabiicu rajulu yani waa khabaru bimacna nahyi w ama walaa yabic yaanu gadi w alrajulu ninka calaa beyci akhiihi walaalkiis beyciisa xorkiis kelimadan marka akhiihi mafhuum ma leedahay mase mafhuum ma laha culmada isku qabtay yani marka maxaa ku maxaa ku maxaa ku maxaa ku dhisnaanayo marka haddii mafhuum loo yeelo kelmaddan waxaa ku dhisnaanayo gaalka dimiga ee muslimiinta ku hoos nool ma lagu samayn karaa albeycu calaa bey calaa beyci dhimiy maansaxa oo nin gaal oo dimi oo muslimiinta ku hoos nool oo jizyadii bixiyo oo wax laga gataad aragtay markaas nin muslim oo ka gadanayo aragtadaas tiri war beecaaga iska fasax anaa kaa gedaya qiimo kaya arrintaa idaa ma banaan tahay haddii kelmadan akhiihi mafhuum loo yeelo wax nahy ma aha arintaas jaa-is waana banaan tahay haddii kelmadan akhiihi mafhuum loo yeelo haddaan mafhuum loo yeelin oo la yidhaha kharajat makraj alghaalib haddii la dhaho maadaama muslimiintu ayagu isu badan yihiin wax kala gataan unbaa walaa walaalka loo sheegay ma ahane iyadu mafhuum male haddii la yidhaahdo oo mafhuum lmukhaalafa ma laga dhalinayo haddii la dhaho de waxaa weeyaan muslimkana ma ku samayn kartid dimigana kuma samay kartid jumhuurculamaana qowlkaasay u badan yihin inaan lamafhuumseynin in aan la mafhuumseynin oo jumhuurtu waxay dhaheen dikru lakhi kharaja lilhaalibi bay dhaheen kharaja lilhaalibi weligaa usuulfiqiga iska ogaal dii kale mmagara wax ma gara kartid ama qof iska daahiriya iska noqon fiqigu marka wuxuu keenaa yaanu walaa yabiicu rajulu calaa beyci akhiihi walaalkiis beeciisa waxaa loogu tilmaamay maadaama muslimiintu ayagu ay badanaa inta badan wax iska gataan oo mucaamalada haddaad daar islaam haddii la joogo muslimku muslimoo badanaa la tacaamula soo maa waa yartaa inta u gaal la tacaamula ma badnaanaysaba saa darteed maadaama aynan badnayn ayaa sidii qaalibka eedaa lasoo qabtay laakiin ma behaysid adiga suuradii naadirka ahaydna waa ka baxday ma la odhanayo ma fahmta waxay tahay qawluhu tacaala oo kale waidaa darabtum fi lardi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaati in kiftum an yaftinakum aladiina kafaruu shardigan shardi oo mafhuum lami ah dhib male inaad salaada gaabisaan haddaad safartaan inaad salaada gaabisaan dhib male haddaad ka cabsanaysaan in cadowgiina ay idin fidneeyaan oo idin idin dilaan haddii yani aad cadowgiina ka baqaysaan shardigan shardi mafhuum lama aha sababto ah maxay waagii horaa qaalibka waxaa ahayd dadka markay safraan in gaalada bannaanka ay isku dhibaan oo isku dagaalaan yaa badnaa jirta maadaama safarkooduna jihaadu u badnaa asxaabta safarka jihaadkuna cabsiya u leeyahay saasaa meesha loo keena in kiftum an yaftinakum aladiina kafaru wailaa hadda haddaad halkan ka baxad adoon baqaynin aad safar gasho salaad waa gaabi kartaa soo maa ama baq ama ha baqini maxaa marka mafhuumkan loo camal sii waayan mafhuumkaa shar mafhuum qaalib mafhuumka qaalibka maxaa lamida matalan ama wadcigii markaas jiray lagu saleeyey laa yatakidi lmu'minuuna alkaafiriina awliyaaa min duuni lmu'miniin mu'miniintu yaysan gaalo ka dhiganin awliyo saaxiib hoosaad yaysan ka dhiganin gaalada mu'miniinta ka soke shardigaan mu'miniinta ka soke wax mafhuuma malaha xataa haddii adoo mu'miniintiina jeclaanaya gaalo inaad jeclaasa lama ogola xataa ee waagii hore waxaa jiri jirtay inay muslimiintiina nacaan gaaladiina jeclaadaan kaasa sii daran soo maa kaasna lama rabo adoo muslimiintiina waxbaan siina dhahay gaaladana waa jeclahana lama ogola marka mafhuum ma siinaysid iska jir marka min duuni la layili inaa dhahda marka ma aha aniga muminiinta ma necbi saanaan ufalaa ma dilaay ma yeelaayo gaaladii marka waa iska jeclaana iyadana min duuni la layili inaad dhahda lama rabo ma garatay waa badan tahay marka qur-aanku aaday ugu fara badanta shuruud aan ama ama qeydka aan mafhuumka lahayn marka mawaanicda mafhuum mukhaalafo kamid a calaa kulli xaal jumhuur lculamaa waxay dhaheen calaa beyci akhiihidan mafhuum ma laha saa darteed wax farqiya ma malaha inaad muslim ku samayso iyo inaad gaal dimi ah ku samayso oo muslimiinta jizyadii dhiigaayo dukaanna u furan inaad ku samaysa lama ogola taa iyada awsaac iyo abu cubeyd ibn xarbuuya oo shaaficiyada ka mida ah waxay ku tageen ayaga shardigan mafhuum oo leeyahay sidaa darteed waxay dhaheen muslimkaa la diidaa gaal oo dhanna waa ku sameyn kartaa waxan ayagu marka labadooda waxay ku sameeyeen marka labadaas marka awsaaci iyo abu cubayd ibn xarbuuya oo shaaficiyada ka mida ah, abu cubeydka shaaficiyada kamida ah, labadooda saasay ku tageen jumhuurtuna qowlka kale qaateen walaa yd yaanu doonin calaa khidmati akhiihi walaalkiis doonistiisa korkeeda yuusan ku doonin naag walaalkiis u doonan oo iyadu ogolaatay oo reerkooda uu ka doonayo yuusan isaguna doonanin alkhidmatu calaa khidmati akhiihi hadalkan dimi ma soo gela aiidan awalba dimi maba soo gelayo meesha dimi ma naag muslimaduu dooni karaa allahuma ade qofka muslimka inuu guursanayo naag kitaabiyada ma walaa yaxdubu calaa khidbati akhiihi ma doono bimacnaa yuusuf ku kor dooni walaalkiis naag doonta yuusan kordoon doonistaan marka laba macnaa u kala qaadayda iyadana khidbada haddii naagtii ay yeeshay ninkii guur ay ka yeeshay ee kadib uu weligeedii ka doonaayo middaas waa midda la diidayo naag ninkii ogolaatay ay heshiiyeen inaad doonto lama ogola ma fahamteen suuradaas manhi suuro kalaa jiroo dadku ay u malaynayeen in nahyigu ay soo gelayso laakiin nahyiga ay soo gelaynin naagtii ninkii waa la sheekaystay guuruu kala sheekaystay waa ku rabaana ma dhihin ma ku rabina ma dhihin naagtaas nin kale waa la sheekay guri waa kala sheekaysan karaa nin kale guri wau kala sheekaysan karaa walaa yaktub calaa khidbati akhiihi maan la dhahayo iyada ma fahamteen marka taa iyada marka midda xadiidka u ka warramaya taas maa maxaa u daliila marka waxaa u daliila faatimo binti qaysmaa waxay dhahday ninka la yidhaha abujaham iyo ninka la yidhaahdo eh, mucaawiya waa isoo dooneenay tiri ina abaa jahmin wa mucaawiyata khadabaani waa isoo dooneenay tiri nebiguna wuxuu yidhi marka eh, mucaawiyan ama mucaawiyata fasuclookum wa ama abujahmin falaa yadacu alcasaa can caatiqihi fankixii wuxuu yidhi marka usaama fanakaxad usaama usaamay usaama guurso yiri marka soo jeedi laba nina isoo doona inay leedahay marka hadday mamnuuc tahay bimujarad ninkaanu naagta guuru kala kala hadlay bimujarad hadday ninka kale mamnuuc uga noqonayso hadlidda keliya de labadooda kee soo horeeyo aa la weydii lahay kan dambaa khaladowba sameeyaa la dhehi lahay haddaan aan la dhehin culamada marka saasay jumhuurtooda ay dheheen marka walaa yakdubu waxaa weya naagtu hadday ninku ay guur kula heshiiso oy u dirtay ciddeedii oo weligii ka doonanayo markaas markaas ma banaano in laga kor doonan sababtaa waxaa loo diidaya waa maxay nahyigan ciladiis waa maxay muslimiinta baa isku xumaanayso cuqdo iyo wax yani baas iyo isnacay baa ka dhex abuurma rubbama inay isdilaanna waa suurtagalba walaa tas'alu lmar'atu haweentii ma weydiisato yani yaysan weydiisanin balaaqa ukhtihaa walaasheed furiinkeeda litakfaa si ay u gedisato maa fii inaaiha weelkeeda wax ku jira si ay uga gedisato iyada taana lama raba naagta inay tiraahdo naagtaas soo fur si marka iyada ana i guurso lama rabo taabta cuqda cuqday dhalina iyada ayb maxalushaahidkiisa walaa yabiicu rajulu calaa bayci akhiihi waay meeshaas beeca anaa ku jirin walimuslimin muslim waxaa usugnaatay laa yasum iyownan gorgorinin almuslimu muslimka calaa sawmi lmuslimi muslimka korkiisa yaanu ku gorgorinin sawmka duca gorgorada riwaayo kale calaa sawmi akhiihi bay ana calaa sawmi lmuslim aa cadayna riwaayadan marka tasriix waxaa ku ah xukunka inuu muslim ku gaariyo laa yasumi lmuslimu calaa sawmi lmuslimi laakiin tii hore waxay ku jira unbaa ku jira yani meel heshiis laba nin dhex inaad adiguna dalaq soo dhaado gorgoradii wax ka gasho ma laha hali asaga u dhaaf markau gorgorada dhamaysto adhow marka haddii laakiin wax wax furan yihiin oo naada ay yihiin oo bayculmusaayada waa siyaadi kartaa intaas ayb wacan abi ayuba alansaariyi radia allahu canhu waxaa laga wariyay qaala wuxuu yihi samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama rasuulkaan maqlay yaquul xaala u odhanayo samictu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam aan maqlay yaquul isagoo odhanaayo man faraqa qofkii kala geeyey bayna waalidatin mid wax dhashay iyo wa waladihaa iyo waladkeedii kii ay dhashay faraqa allaahu allaha kala geeyey beynahu isaga iyo beyna axibatihi iyo dadka uu jecel yahay dhexdooda allaha kala geeyey waxbaarka yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha allah rawaahu axmed axmed baa xadiidka wariyey wasaxahu tirmidiyu tirmidina waa saxiixeena walxaakimu iyo xaakim iyo xaakim laakin fii isnaadihi maqaalo xadiidka isnaadkiisu maqaal iyo warbaa ka taagan maqaalkuna waxaa weeyaan xuyey xuyey ibnu cabdillahi almacaafiri ayaa ku jira nin la yidhaha xuyey ibnu cabdillahi almucaafiri almacaafiri ayaa ku jira mukhtalafun fiihi ninkaasaga waa laysku khilaafay yani mukhtalafun fiihi waxaa weyaan bacd annaas wathaquu wa bacduhum dacafuu laakiin xadiidkan dariiq kale kalau leeyahay walahu dariiqun ukhra dariiq kale kalau leeyahy cinda albayhaqi bayhaqi oo warinayo oo aan mutasil ahayn dariiq kaloo bayhaqi oo warinayo nu mutasil ahayn buu leeyahay oo munqadica ah yani dariiq kaloo daarimi kitaabu siyar oo kusoo saaray musnadkiisana waa leeyahay kitaabu siyar oo kusoo saaray talkiisulxabiirka talkhiisu lxabiirka ibn xajar saas uu ku yihi marka duruqdaasu xadiidka ku xoogeysaa waana ishaaro ibnu xajar wuxuu yidhi walahu shaahidun walahu xadiidku wuxuu leeyahay shaahidun shaahid buu leeyahay shaahidkaasna daara qudni baa weriyey min xadiidi cubaadata bni saamit ah. xaakimna waa werinaa nahaa rasuulu lah sal l slam an yufaraqa bayna alummi wa waladiha faqiila yaa rasuul allah ilaa mata qaala xataa yabluqa algulaam wataxiid aljaariya ilaa goormaan la kala gey karin ilaa wiilku uu ka qaangaaro gabadhuna ay ka xayd ay ka xaysho yacnii ilaa ay ka qaangaaraan lama kala gey karo wiil iyo waalidkiis ayb taas waa marka eh, min xadiidi cubaada waay marka shaahidku aafadiisana de kaas waxaa weya cabdullahi bni camr ibni xasaan alwaaqisi baa ku jira shaahidka uu sheega laftirkiisa daara qudnina waa ku cileeyey taa iyada waaqifiguna daciifu lxadiid waaye cali ibnu lmadinina beenba uu ku tuuray oo imaamu dahabina waa radiyey xaakim inuu xadiidkan tasxiixiyo wou radiyey oo wuxuu yidhi mawduucun wabnu xasaan kadaabi calaa kulli xaal riwaayadan ninka kadaabka uu ku jiro ama ninka daciifka lagu sheega oo ku jiro iskabadaa iyada laakiin midii bayhaqi oo munqaicada ahayd iyo midda uu werinayo daarimi kitaabu siyar oo kusoo saaray ayaa xoojinaysa iyo riwaayada cali ee soo socota xadiidka xasan waay marka idan falxadiidu xasanun fiqiga xadiidka kan dambe markaan akrinaan sheegayna wacan caliy bn abi aalibin radia allahu canhu waxaa laga wariyay qaala wuxuu yidhi amaranii rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka waxa i amray an abiica inaan iibiyo ghulaameyni laba addoon inaan soo iibiyo akhaweyni oo walaalo ah fabictuhumaa waan gaday fafaraqtu baynahumaa waan kala geeyey midna nin baan ka gaday midna nin kalaan ka gaday qof kale fadakartu dalika linabiyi sala allahu aleyh waali wasalam arrintaa baa nebiga u sheegay faqaala waxau yidhi adrikhumaa gaar haleel ayuu yidhi gaar fartajichumaa soo cesho walaa tabicu ma hana gadin ilaa jamiican ayagoo dhan ma ahane labadooda nin ka wada gad ha isla joogeen yani laba ninoo isla dhalatay oo dadku isjecel yihiin axibo waayo waxbaa ka dhaxeeyo marka laba meel ha ka kala gadanin marba ayb xadiidkan waxaa wariyey rawaahu axmedu warijaaluhu hiqaatun buu yii waqad saxaahu ibnu khuseymana wa saxiixeyn ibnu ljaruud iyo ibnu xibbaana walxaakimu iyo wdabaraaniyu ibnu kahiir kitaabkiisa irshaad ulfaqiiha juska labaad safxada toban iyo afaraad waxa uu yidhi markuu xadiidkan sheegay kadib masale muhiima uu sheego fiqhi a ah marka calaa kulli xaal xadiidkan waa xadiid saxeexa kii hore iyo kan marka laisu geeyo xukunka laga qaadanayo waxaa weeye inaysan bannaanayn in dad qaraabo ah oo ama isla dhashay ama isdhalay in beec lagu kala geeyo haweenay gabadheeda haweenay wiilkeeda iswato in la kala geeya baac lagu kala geeya ma banaan dadka hadda la gadaayo waa maxay isdhehe dadka la gadaayo waxa weeyaan hal sibaa dadka lagu iibi karaa halka siba lagu iibi kara waxay tahay haddii muslimiinta iyo gaalada jihaada ay jihaad ou dhex maro oo ay diriraan gaalada lasoo qabto hadda ninkii isagoo cibaadadii alle inuu alla addoon u noqdo ninkii diidan ee ilaahay diintiisa inuu la dirirana banaanka ugu soo baxay in la adoonsada soo xaq ma ah in la adoonsada waa xaq nimankaan hadda amerikaanko meel la dhiga lala-yahay oo saa arkay dadka u ugeysanayo diintii dhibaataynayo inaysan diin faafin maanta dhan ku jiro maa ilaahna idinku dhaarshay wax la adoonsada aan istaahli ma haddii dagaal lagu qabqabto waa istaahilaan wax la adoonsada cadaalad waa marka islaamka yaa lagu sheegay addoonnimada islaamka addoonnimada annaga ma qabno aa lagu leeyahy ummaday baabi'inayan ayagu intay ummado baabi'iyaan qaarna laayaan ilmaha yareerkaana intay waddankooda geeana gaalo ka soo dhigaan waxa ka daran oo qof lagu sameeya addoonnimadaa ka fiican waxaas adoonnimada islaamka qofka uu ku haystaa ka fiican soo maa saasay sameeyaan waxaa lagu leeyahy dad muslimiina loo imaana waa la laayna markii la laayo kadib ilmahooda waxu taraynaa badaraa la keenaa dadkiiaa la laaynaa kitaabkoodiiaa laga qaadaa kitaab gaalaa loo dhiibaa ishu haada marka waxaa dadkii marka in diintiisa laga qaadaaba xornimo xornimo laga qaada taasaa ugu filan saa darteed ninkii addoonnimada ilaahay ka cararo qof inuu addoon u noqdo waa ku fiican ibnulqayim wuxuu yidhi harabuu min ariqi aladii khuliquu lahu fabuluu biriqi nafsi washaydaani ninka ah, mima ilahay inuu addoon u noqdo mima inuu u noqdo naftiisa shaydaan addoon ama dad kale addoon inuu u noqdo saa darteed hadday dhacdo in gaalo dagaal lagu soo qabto qof iyo wiilkiis laysla soo qabtay ee adoon adoomo noqday oo matalan la kala qeybay qof la siiyey matalan qofkii labadaan la siiyey hadduu rabo inuu iska gado adoonkaas labadooda inuu iska iibiyo hadduu rabo suuqa geeyo waa inuu hal nin ka gadaa hal qof inuu ka gado maaha inuu beec ku kala geeyo midna qof ka gada midna qof kale ka gada lama rabo sababtoo laba dhinacaa la kala geynaa adduunyada hadhowna inays is arkinaaba laga yaaba ma fiixin weli iyadoo addoonsigii marka uu xaq yahay ayaa haddana waxaa la leeyahay haddana in dhaqan fiican lagula dhaco sharcigan aada u adag nabiga calayhi salatu salam wuxuu yihi addoomada addoomadiina walaalihiin way ha ku kallifin inuu yidhi acmaasha waxayse awoodeen hadday dhacdo inaad ku kalliftaanna la qabta shaqada idinkana shaqada laqabta qabta ikhwaanukum khawalukum abudar alkifaari addoonkiisa iyo asaga isku ninaa wuxuu yidhi taabici ah rabadan tegay yuri magaal meesha la yidhaha rabada waxaan arkay yiri abudar iyo addoonkiisi oo isku laba go- abuudarna laba go-oo isku eg oo wataa addoonkiina laba go-oo isku eg oo isku miday wada watiin addoonkii asagii sayidkii addoonkiina isku waxa ah yani isku dhar wato maxaa dhacay nebigaad waxaan ka nin maraan waxaan nin aan ku caayo yiri hooyadiisa oo addoon addoonnimada aan ku caayo markaasu wuxuu yidhi marka eh, markaas wuxuu yidhi eh, acyartahu biummihi inaka mruun fiika jaahiliya iska marka waa iska dhaafay waxaas oo dhan marka saas daraaddeed marka waxaad arkaysaa eh, muhiimadda marka waxa waaye in taas aada looga fekero xataa xoolaha inaan rarka laga badin in la dhibaataynin oo dhow marka on saas la yeli xadiidkan marka ta taasoo daliil u yahay ibnu kathiir marka xugun muhiimow irshaadka xadiidka markuu keena kadib uu ishaaray xukunku wuxuu yidhi xadiidkan cali bn abi aalib oo ka hadloo xiray wahadaa caamun xadiidkan caam way oo muxuu yidhi nacam walaa tabichumaa ilaa jamiican haba gadin yidhi ilaa iyagoo wada jira ma xadiidkii horena saasoo kale caam u ahay oo wuxuu yidhi man faraqa bayna waalidatin wa waladiha faraqa allahu baynahu wa bayna xaybatihi yowma alqiyaama caam oo ka dhigay riwaaya caama waa moogtahay riwaayadan marka hadday caam tahay waxaa kuu soo haray marka qaangaar inuu yahay inuusan qaangaar ahayn labadoodaba eh, xadiidkan caam waa yiri ibnu kathiir oo ma kala saarin qaangaar inay yihiin iyo inaysan qaangaar ahayn ma la kala saarin laba walaalo aan un buu yiri bas inay qaangaar ahayn inaysan qaangaar ahayn lama sheegi wahada caamun buu yihi fima qabla tamyiizi iyo wabacdahu qabla tamyiiz iyo bacda tamyiiz caam u xadiidkan ku yahay calaa qawlin culamada qaaraana qabta caam ay tahay xataa ama hawaa weynaadan ama ayay dhahay inaan beec lagu kala gey karin fa amaa bacda albuluuqi laakiin hadday qaan gaaraanse tamyiiz ha ahaado ama yani waxaan ujeeda qabla tamyiiz iyo bacda tamyiiz xadiidkan caam tamyiiz iyo qaangaarnimo maahan ogo cunugu inuu tamyiiz yahay waa suurtagal qaangaarna oosan ahayn qabla tamyiiz iyo bacda tamyiiz xadiidkan caam todoba sano asoo gaaray iyo asoo ka yarba lama lama kala geyn karo baac laguma kala geyn karo ayb fa amaa bacda albuluuq laakiin qaangaarka kadib xadiid muslim ku sugan oo sheegay in la kala geeyey naag iyo gabadheeda in baac lagu kala geeyey naag iyo gabadheeda gabadha qaangaaray ahayd marka baaca lagu kala geeyey xadiidkaa marka muslim oo ku suganya taas marka wuxuu daliil yahay axaadiistan oo dhan waxay ku qaydan tahay qabla albuluuq amaa bacda albuluuq waa banaan tahay in baac lagu kala geeyo sana shan iyo toban u dhaafay waa qaan gaaray ama gabadhii waa qaan gaartay hooyadeed iyadoo waa la kala gee karaa markaaswan anas bni malikin radia allahu canhu qaal hala sicru anas waxau yihi halaa waxaa qaaliyoobay asicru sicirkii baa kacay bilmadiinati madiina dhexdeeda sicirkii baa qaaliyoobay calaa cahdi rasuuli llahi sala allahu alayh wali wasalam waqtigii rasuulka faqaala naasu dadkii waxay dhaheen yaa rasuul allah rasuulki ilaahay ow qaala sicru sicirkii baa qaaliyoobay fasacir lanaa ee noo sicir goyn sicir goyn noo samey sicir goyntu marka waa maxay dadkii wax gadanaya suuqa jooga in la yidhaahdo wixiina intaas ka badan ma gedi kartaan sicir goyn in loo sameey faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi ina allaha alle huwa isaga ayaa almusaciru midka yacni wax raqiisiyo wax qaaliyey isaga waayo yani qadarkiisay wax qaali ku noqdaan raqiisna ku noqdaan ee alla magacyadiisu kamid maaha almusacir laysa min asmaa illahi almusacir kamid maaha in allaha alla huwa almusaciru midka yani sicir goynta sameeya alla waayo oo ku sameeya xukunkiisa qadariga ah. yani sicirkan inuu kaco iyo inuu raqiis noqdo ilaahay baa xukunkiisa qadariga abay ah ku jirta alqaabid lbaasitu alla subxaanahu tacaala alqaabidu mid risqiga celiyo oo ciriiriye way albaasitu mid fidiyo waa risqiga kan fidiye waa isaga asmaadan alqaabid albaasit asmaa alla wa laakiin alla laguma tilmaami karo ilaa iyaga oo culamada waxay yidhahdeen sifa loogama dhigi karo midkood waa inay wada jiraan labadeeda markaad ilaahay tilmaamaysa waxaa leeda allahu alqaabid lbaasit alqaabid lbaasit maa leeda almubdi lmuciid haakada qaabidun ba haddaa alqaabid keliya dhahdid ammaan ma noqonayso mid wax xiriirinayo keliya ammaan miya marka taas ma aha albaasit haddaa tiraadidna dadka oo wax ku ciriirsan yahay yaa ku ciriiriya alla sooma wax ku ciriiriy idan marka labadan magac marka ibnulqayim culimadu waxay dhahaan asmaa oo muqayad awa iyagoo wada jiro ay ku qaydan tahay in ilaahay lagu tilmaamo nuuniyadiisana waa ku sheegaa intaantaasmarka asmaada marka tilmaamaha qaarkood baa tilmaamaad muqayad iyadoo aan la qaydin aan lagu tilmaami karin ilahay waxaa kamid a maalan yuqaadicuuna allah wahuwa khaadicuhum oo kale ilahay khaadici waayo ma dhihi karti laakiin waxaad dhihi kartaa yuqaadicu almuqaadiciin yuqaadicu alkhaadiciin kuwa wax khiyaano ilaahay isaguna marka uu khidaacayo taa dhihi kartaa markaas cadaalad waay nin isaga dhagar la yimid ama istihzaa la yimid hadduu ilaahayna ku jaas jaasay taa ammaan waay marka iyada maogtahay lakin haddaad tiraa ilahay waa iska waa jees jeesa haddaad iska tiraa amaan ma aha markaas taasay marka culamadu dheheen in allaha huwa almusaciru alqaabidu lbaasidu weyaan alraasiqu ee addoommadiisa arsuqaho wa inii aniguna la arjuu waxaan rajaynaya an quu daraynaya an alqaa inaan la kulmo allaha tacaala alla inaan la kulmo walxaal laysa axadun axadna aanu ahaanin minkum idinka idinka mida yatlubunii inuu iga dalbanayo bimadlamatin dulmi waxaan rajaynayaa in alla la kulmo iyadoo mid midkiina uusan dulmiga dalbanaynin walaysa axadun walxaal laysa axadun axad oo minkum idinka idinka mida ah yadlubunii uusan iga dalbanaynin aniga bimadlamatin dulmi aan dulmiyey fii damin maal ku saabsan walaa maalin fii damin dhiig ku saabsan walaa maalin iyo maal rawahu lhamsatu shantii baa werisa ila nasaa-iya maani saxaxu ibnu xibbaan xadiidkan xaafidka talkhiiska wuxuu ku yidhi isnaaduhu calaa shardi muslim ibnu xibbaan iyo tirmidina waa saxiix yeeleen axmed iyo abu daawuudna waa wariyeen min xadiidi abi hureyra axmed iyo abu daawuud xadiidku waa wariyeen min xadiidi abi hureyra xadiidkan marka xadiid weyn way maxaa laga qaadana waxaa laga qaadanaa xaakimku inuusan sameyn karin waxa la yidhaha sicir goyn markan yaa loo danaynaa marka dadka suuqleyda waxgataa loo danaynaa ninka xaakimkaana wuxuu mas-uul ka yahay ninka wax iibiyo iyo ninka wax iibsanayo shacabka iyo ganacsatada labadaba mas-uul oo ka yahay inuu u exdo midkood lama rabo inuu ganacsatada ka eexda lama rabo ou shacabka u eexdo inuu shacabka ka eexdo o ganacsatada u eexdana maya u banaana asaga muxuu meesha u taagan yahay inuu miisaanka cadaaladda dadka uu ku wado saa darteed hadduu hadduu yidhaha shacabkii baan u danayna masaakiinta ah ganacsatadii baan marka wax aysan rabin ayaan dusha ka saaraya u banaana lidaalika waagii dowladda ninkii joogay o dadkii marka waagaas eh, waaweynaa waa ogyihiin ayaga waxay samay jireen mararka qaar sicirgoyn markii sicirgooyn la sameeya ciriir imaada iyo dhib maamin mara oo sicirgoyn la sameey ma jiro ilaa ummadda uga darta waxaana dadka ilaahay baa kala irsaaqaya ganacsatadan waxaan xoolahooda waayo intaas gad adiga ma dhihi kartid ikhtiyaar ayay yeela kara lidaalika marka maalikiyada iyagu waxay qabaan in sicirgoyn la samey karo culamada intooda kalena inaan la samey karin shaaficiyadana sida raajixa waxaa weeyaan qowlka imaamu shaafici raajixana ah inaan la goy karin sicir oon sicir goyn imaamka u sameyn sicir bararka see looga hortago ilaahay la baryin in tadaruc ilaahay loo sameyo qaabab kalaa looga hortegi kara dadka in la amro inay isu naseexeeyaan inay isu khayr miiraan inay isu naxariistaan qofkii marka asaga xag alle ha uga timaado inuu dadkii ka khafiifiyo lakin in la qasbaa maya weji oo madhabka shaaficiga isaga wuxuu leeyahay hadday abaar dhacdo waa la goy karaa si a wej oo marka oo min wujuuhi eh, wej oo kamida wujuuhda madhabka shaaficiga ayaa wuxuu le hadday abaar dhacdo xaakimku waa goyn karaa si xaakimku sicir uu goyn karaa ayb marka nebiga muxuu ku cileeyey marka anigu ma rabo yii inaan dhinto anigu ma rabo yii inaan dhinto eh, inaan waxaan rabaa waxaan rajeynaya inaan alla la kulmo iyadoo aan qof dulmi maal iyo dhiig i warsanayo iyadoo oonan jirin aan dhintaan inaan alla la kulma halkaa marka maxaa laga qaada inay dulmi tahay marka iyo in layska ilaaliyo qofka inuu qof muslim asoo dulmi ka sheeganayo aakhira inuu alla la kulmo maxaa yel nebiga wuxuu yidhi adulmu ulumaatun yawma alqiyaama dulmigu muxuu noqon karaa marka ninaad dishay ninaad dhiiggiisa gashay ninaad maal ka dhacday ninaad caysay intaba oda dulmi marka dulmigu waxyaaba anaga wuxuu naleeyahay adagoo waaweyn oo yani waxyaaba anaga aan yaraysanayn oo dulmi ahaa jiro adana aan yaraysanan in layska ilaaliya waa dulmi sidiisa ayb taa marka waa taas waa saas waa taas imaamku marka ma goyn karo tasciirkaas ma samayn karo waxaa loo danayna taas imaamkuna wuxuu mas-uul ka yahay oo ilaalinaa mar walbo dadka oo dhan waa inuu ilaaliya qola inuu maslaxadooda ku tunta ma ah saas daraaddeed sheekhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa leer alimaan alawsat kitaab alimaan alawsat aakhirka dambe ixsaanka iyo markuu fasiraayo waxyaabaha uu keenayo waxaa ka mid a bulshada wuxuu leeyahay qeybaheeda kala duwan waa isdhammaystiran ninka xaakimkana waxaa laga rabaa dadkaas xirfadaha kala goonida ah leh inuu isku ilaaliyo oo isku celiyo oo isku hayaa laga rabaa imaamka madaxweynaha mas-uuliyaddiis taas maalan dad beerahay falaan dad dharkay tolaan dad birta iyay sameeyaanoo waa tumaal waa birtay samaynayaan oo birihii bay hagaajinayaan oo waxay maacuuntiibay samaynayaan oo xabadihii bay samaynayaan haakada ninna askari waayo oo dalkiiba difaaca dilooyinka u soo qaadana firi intoodaas waxaa laga rabaa ninka xaakimkaa ah marka shaqadoodana inuu ku kontaroolo ounana qasbin askarigaa in la qasba ma aha waa in meeshiisa lagu dhaqaaleeyo muhiimadda oo muslimiinta u ahaa in in loo ogaado lana ixtiraamo hadduu arko askariyo lagu xad gudbaayo oo dadkan marka eh, eh, aan askarta ahayn ay caayayaan ama kuxad gudbaayo inuu ka tacziiro ka ilaaliyo inuu ka celin sababtoo ah asaga ma joogeen magaalada haddaanu askari difaaca uusi jiri lahayn hay ninka dharka tolaayana muhiimad weynu ummadda u haya hadduus isagu jireen waxaa weyaan ummaduba salaadna ma tukateen dharna banaanna waa dharka muhiimadda loo qabo waa ogtii kan beerta falana quudkau soo saaraa dadka haddii askarina furun ma ilaaliyan haddaan badar iyo antaakuleyn lagu haynin imaamka marka madaxweynaha mas-uuliyadda laga raa siyaasada sharciga waxay tahay in madaxweynuhu isku ilaaliyo intaas oo yani hadda dadku ad waxay yidhahdaan idaaraad kala duwan idaaratu sixa idaaratu kada idaaratu ljeish idaaratu fulan magacyada un bay kala badan lakin innaga mar horey ka hadlay hadday arkaan markaa dad lagu jeesjeesaa oo xirfadiisa lagu caaya hadduu arko ninka ku caano inuu tacsiiro baadamuuda umada kaas wax uma haayeen ninka birta tumo caaynayaa ninka wax sameeyo ninka tooreeda sameynaya ninka maacuunta sameynaya caaynayaa ninkii beerta falaayo badarka suuqa keenayo caynaya askarigiiba caynaya difaacaya isaga marka ummadeenna ummad siyaasaba la barayba maba ah siyaasa sharciya alif walaa ba ugama bilaaban xataa waxaad moodaa anagu diinkeenna iyo towjihaadka culummadeenna ay bixinayaan ummad kale oon diinteenna aaminsanayna ah ku intifaacsantaban xataa la-aan kufaartu qaabkaasay u dhaqmaan dadka xoolaha jiro beeraha fale waa la kabaa nuqsaan hadday maanta soo gasho abaar ay dhacdo qasnada dawladdaa laga kabaa si ninkan uusan uga tegin shaqadaa shaqada shaqo muhiima ah, maogtahay askarigii kadalika waa la kabaa waana waana la ammaana laakiin inagooda dadkeena waxa waa iska dad reemihiyo awalba isku aan aan isku dan ahaynay ahaayeen nin walbaa kiisow geelisow raaca jiray caanihiisana waa maalo jiray magaalada hadii lasoo galo dadku danaa ka dhexeeya waday wada maraayaan meelay wax ka wada iibsanayaan shaqay isugu imaanayo tii marka nooma bilowna ilaahay marka siyaasada sharciga ah inna fahamsiyaa ilahay ka barya wax nagu hagan oo alla noo sahlo siyaasada sharciga siyaasada magaceeda wax laga carara ma aha iyada sideeda uma xuma siyaasada waxaan munaafiqnimaa la yidhaha midaan hadda socoto siyaasa sharciya ma aha ayb wacan macmar bni cabdillahi waxaa laga wariyey radia allahu canhu can rasuuli llahi sala allahu alayh ali wasalam qaala waxa uu yidhi laa yaxtakiru ma ixtikaaro ilaa khaadi-un mid gaf u qasdaayo ma ahan laa yaxtakiru cuntada maqaasiyiin maqaasiimo kuma xirto isagoo dadka inuu ku qaaliyey waqtiga baahid dadka baahidooda ka faa'iideysanayo ilaa khaain khaaia maan khaaia iyo aa jiro mukhdi waxaa laga yaabaa waa qofka gafo rubama inuu u gafay can gayri camdin laakiin ninka khaaia ah waa ninka gafo kasoo u gafownay rawahu muslim xadiidka muslim baa weriye xadiidkan marka alixtikaarka waxaa la yihaha in layska reebay ayaa laga qaadana ixtikaaro marka maxaa lagu yihahda alixtikaar waa maxay ixtikaarka xagga sharciga waxaa lagu yiraahdaa imsaaku aطacaami can اlbayci waاntidaaru اlgalaa'i maca istignaa'in canhu waxaajati innaasi ilayh tacriifkaas uu leeyahay imsaaku acaami farta in la qurqurxiyo daruuri ma aha si aada hadhow mar kale guurso haddaa rabto lakin marka saanoo kale waxaa loo bara wax inaa iska aada u boobsiisid isu yahay imsaaku acaami hal maraan ku celina marna waa laqbayna intaas ku qorta imsaaku acaami can lbayci waintidaaru lhalaa'i imsaaku acaami can lbayci waintidaaru lhalaa'i maca istignaain canhu maca istignaain canhu waxaajati nnaasi ilayhi waxaajati nnaasi ilayhi aan macnayn macnaha kaaga muhiimsa imsaaku dacaami can ilbayci cuntadii cuntadii dacaam maxaa ku baxaya waxaan dacaam ahayn wixii quud la quuto oo quutu daruuri aan ahayn ixtikaarkooda iyaga ixtikaar wax dhiba malaha imsaaku dacaami buu yii ixtiraas marka maxaa ah waxaan cunto ahayn sababto xaajada cuntadaa badan mogta imsaaku dacaami cuntadii in la haysto canilbayci beyc laga haysto cuntadii in la haayo oon la gadin way ko waintidaaru lhalaa'i lana sugo cuntadaas inay qaali noqoto la sugo cuntadaas la haysanaya baaceeda aan la gadayn qaalinimadeeda la sugo maca istignaa'in canhu iyadoo laga deeqtoomo ninkaan haysanaayo kaasfoorti ku xiranayo waa ka deeqtooma waxaajit naas ileyhi dadkuna ay u baahan yihiin isaga waa ka deeqtoomaa hadhowna dadku waa u baahanaya waa u baahan yihiin ixtikaarkaasaa la waa in cunto bakhaaro laga buuxiyo lagu xiro la sugo waqtiga cuntadu ay qaaliyoobayso dadkuna ay u baahanayaan isaguna oo ka maarmo markaas hadduusa isagu ka maarmin oo cuntadan oo u kaydsado inuu isaga cuno hadhow markay qaali noqoto ifkaar lama dhaho fahamteed laakiin asaga haddow waa ka maarmaa markay cuntada qaali noqoto wuu ka maarmayaa dadkaa u baahanayo aada ugu rafaadayo ugu dhigtoonayo saasuu u xabisaa marka sanadka hadda bishaanuu haayaa wuxuu isleeyahay bisha lixaad meesha lagu gaaro cuntada waxawaaye waa khalaas cuntadan qaaliyay noqonaya dadkuna aaday ugu baaha doonaan adna uma baahnid markaas meel ku xirxir marka ninkaasaa muxtakir leyda ninkaas e ayaa muxtakir leedahay ninkaas ayaa muxtakir ninkaas ayaa waxaa la yidhahdaa muxtakir halkaan marka maxaa marka ka baxayan haddaan cunto la kaydsanin waxa la kaydanaa baqaarada lagu xira haddaysan cunto ahayn biraha shubka waaye shamiinto waaye wax aan cunto ahayn waay ma loo samayn karaa mase looma samayn karo bacd alculamaa ma ogola laakiin culamada jumhuurtooda waxay leeyihin cuntada quudka la quuto gaar ku yahay ixtikaarku wuxuu khaas ku yahay alquut wax maa yuqtaatu bihi wixii la quuto gaarku la waxaan kale hadduu rabo ninka waa suga karaa hadduu rabana iska dhaafi karaa inkastoo waana suurtagal masaishaan waxaa suurtagal noqon karto maca mamari zamaan in inta cilada xukunka la fiiriyo bacdi lfuqahaa oo dambe intay ijtihaadaan inay waxyaabo kale xataa ay ixtikaarka waa gelay dhahaan waa suurtagal maaala dadka baahidiisa lama lama koobi karo waxaa laga yaabaa qof inay sare oo dhisay ayay dadka kulley wax dhisana waa iga yaqaanaan waxaas rubama waxaa la arkaa inay wax ku kala go-aan waqti looga faa-ishamaynto ama wax ku kala waxaysmaan hadhowna asaga ay wixii qarashkii galay ee gurigii iyo dhismihii ka galay inay wax ku in eh, haddii lagu qaaliyeeyey waxaan shamiintada inta la ixtikaaro waqtigii qaaliga ay noqonaysa ninkan markii lagu qaaliyeyna uu gedi waayo dhismihii uu ka baaba-o ama dhibaata ay soo gaarto asagii dhammaayo khasaare intaas lamida ah, oo galo waa iska suurtoobi karta allahu aclam kulle kulley waxay u baahan tahay waxyaabahan oo kale baahida dadka ku xiran fuqahada mutaakhiriinta wixii ijtihaad aaladiis le waa suurtagal inay ku ijtihaadaan culimada dambe laakiin kolley culimadii hore waxay ku gaar yeeleen cuntada taasaana loo badan yahay saanayna ku fasireen macnahan waxaa ku fasiray malik can abi zinad can saciid ibn lmusayaba macnahan ku fasiray ixtikaarka imaam axmedna wuxuu yidhi inamaa yaxrumu waxaa xaaraam noqona ixtikaaru acaami lmuqtaati duuna hayrihi waxa la quuto in la ixtikaaro ayaa mamnuuca keyrkiisa maya waxyaabaha aan cunto ahayn dhib male taasaan taasaan ku soconaynahalkan marka waa la yaab le waa arkaysaa sida marka eh, shareecadu ay u danaynayso dadka ihtimaam ay u seenaysa xadiidkan tasriyada wuxuu u baahan yahay isaga tafsiir dheer rawaahu muslimun xadiidka muslima weriye